bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlmuؤlif raximah اllahu tacaala alnowc الثaani wاlcishruun nooca labaatan iyo labaad ee ka mid ah kitaabka ataqriib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala almaqluubu maqluubkii weeyaan kii la dabagediyey huwa naxwu xadiiثi mashhuuri can saalimi jucila can naaficin liyurgaba fiih huwa maqluubku naxwu xadiiثin xadiid oo kale waaye xadiidka oo mashhuurin ku caan baxay oo lagu caan bixiyey oo lagu yaqaano can saalimin saalim yacnii riwaayadii jucila la yeelay can naaficin laga yeelay xadiid saalim ku caan baxay oo ruwaaddu ay saalim u taqaano oo xaggaa ka yimaado oo qof uu markaa ka dhigo meeshii saalim naafic sababta u yeelaya waa maxay liyurqaba in la jeclaado oo dadku ay xiiseeyaan fiihi isaga oo ninkan dariiqii wax laga qaadan jiray maana dariiq kaleu xadiidka ka keenay waa nin khatar ah markaas oo wax aan dadku aqoonin nin haaya waayo in la yidhaahduu rabaa liyurqaba fiihi <clears throat> si markaa loo xiiseeyo loo jeclaado ayb halkan maqluubkii ayuu ka gelayaa laba nooc weeyaan maqluub isnaadi iyo maqluub fi lmatni mid isnaadka yacni maqluub ku ah iyo mid matniga kan isnaadku galay xadiid isnaadkiisa si loo yaqaanay oo si kale lagu keeno way riwaayo ahaanna looma haystay ogowna yaa qofkan unbaa wuxuu rabaa keliya inuu yidhaahdo <clears throat> xadiidka sidanna waa ku yimid oo maadaama isaga uu ku keenay in la yidhaahdo ninkan waa xifdi badan yahay waa rixlo badan yahay ragga kale cid aysan la kulmin buu isagu la kulmay saa in la dhahu rabaa noocaanna marka waxaa la yidhaahdaa sariqat اlxadiid dadka wadaacintaana samay jiray sariqat اlxadiid kan ayaa la yidhaahdaa oo qofka xadiid sanad mucayana ku yimid oo layska yaqaano culammadii xufaadda ay ku warinayaan inuu isaga intuu ka leexdo qof kale uu ka keeno isagoon riwaayo uga haysanin qofkaas hadduu riwaayo uga haysto de run buuba sheegaa laakiin wax riwaayaa uma haysto wahmina ma aha oo hadda nin sidqi lagu yaqaano hadda maanta gafay oo saalim iyo naafic isku qalday maaha qasad buu u yeelayaa hadduu qasad u yeelo marka waxaa la yidhaha fulaanun yasriqu اlxadiid marka kutubaha xadiidka haddaad ku aragtaan ama kutub rijaal qof in la dhahayo fulaanun yasriqu اlxadiid sidaanaa laga wadaa xadiidka xadaa macnaheedu waxaa weeyaan xadiid sanadkiisa la yaqaanay ayaa sanad hariib ah oon loo aqoonin buu ku keenayaa isagaana rakibayoo sameeyey wax hadda uu riwaayo u haysta ma aha waa rabaa in la yidhaahdo war ninkan riwaayo badnaa in la yidhaahdo intaa keliya unbuu ka rabaa huwa naxwu xadiiin xadiid oo kale weeyaan mashhuurin ku caanbaxay can saalimin jucila laga yeelay xadiidka can naaficin liyurqaba fiihi si loo xiiseeyo dadka loogu xiise geliyo ayb laba noocuna u qaybsamaayo noocna waa mashhuuroo raawi xadiidku inuu raawi mashhuur ku yahay booskiisa boos kale lagu bedelo waa midka uu sheegay ayb wahmi ahaanna waa ku yimaadaayo amilada sharaxa dhigaayo ayb maqluuq oo qismiga labaadna waxaa weeyaan isnaad matni isnaadkiisa in la qaato matni kale loo yeelo iyo cagsi nooca labaad ee maqluubu sanadka xadiid yacni matni isnaadkiisii ayaa la qaadayaa isnaad kale oo uunan lahayn baa la siinayaa ama isnaadkan baa la qaadayaa matni ousa lahayn ayaa markaa lagu rakibayaa ayb matni aanu lahayn ayaa markaas lagu rakibaa ayb aa labadaas qaybood marka middan dambe marka qaybkan labaad imtixaan dartiisaa loo sameeyaa waa wixii alimaamu albukhaari lagu sameeyey ee reer baqhdaad ay ku sameeyeen toban wiil ayay u soo dhiibeen toban xadiid markaasay yidhaahdeen xadiid walbo sanadkii ou lahaa ka bedela xadiid kale sanadkiisa seeya bal inuu isku aad-aadiye ha arkee toban bay u dhiibeen mid walbaa toban mid kastaa markii loo yeeriye laa acrifuhu laa acrifuhu laa acrifuhu sidaasuu dhahayay ugu dambayn markii ugu dambaysay qaybtii dambe ayuu marka isku toostoosiyey markii ugu dambayso isugu toostoosiyey markaasuu yidhi xadiidkii hore sanadkiisu saanu ahaa kii hore sanad hebel matnigiisa waa kan matnigaa sanadkiisa waa kada bis way u qireen marka oo waxay u aqoonsadeen inuu yahay yacnii nin fannigan aad xaafid ugu ah ayb labadaas nooc ayaa aada ra'iisi ugu ah ayb midkan sariqada ku imaado iyo midkan imtixaanka lagu keeno xadiid matni ee sanad uusan ahayn lagu rakibo qofka lagu tijaabiyo midkaa dambe marka oo hadda imtixaanka ku imaanaya waxaa shardi ah majliska intaan laga kicin in la sheego oo la yidhaahdo imtixaanay ahayd ee hala ogaado haddaan sidaa la dhihin iyada laftirkeeda noocii hore ama mowduucnimada waxba kama duwanaanayso ayb qalbiga matnigana waa ku dhacaa oo maqluubulmatni wa la yidha yanii waxaa jira waxa la yidhaha qalbulmatni ama alqalbu fi lmatni dabagedin matniga ku dhacdo waxay ku mihaaliyaan xadiidkii muslim riwaayada muslim sabcatun yudiluhum اllahu yowma laa dila ilaa diluhu waxaa riwaayada muslim ku jirtay warajulun tasadaqa bisadaqatin nin sadaqo la baxay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu ilaa gacantiisa midig aynan ka aqoonsanin waxa ay bidixdiisa bixinayso xadiidku waa la dabagediyey marka xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ayuu ahaa waa matniga marka qalbi ku dhacay dabagedin ku dhacday iyo xadiidkii kale ah ee ahaa idaa adana ibnu ummi maktuum ibnu ummi maktuum hadduu addimo falaa ta'kuluu walaa tashrabuu waxnaha cunina hanaha cabbinina idaa adana bnu ummi maktuum haddii uu ibnu maktuum addimaayo fakuluu washrabuu cuna oo caba waidaa adana bilaalun falaa ta'kuluu walaa tashrabuu cagsi waayo marka xadiidka bilaala habeenkii addimi jiray ibnu maktuum ayaa aadaanka labaad ee salaadda ku dhalata addimi jiray ado waxyaabahaasay marka kaana ay ku mihaaliyaan tusaale uga dhigaan kaasna marka waa alqalbu fi اlmatni waqalaba ahlu baqdaada ahlu baqdaad way dabagediyeen cala albukhaariyi bukhaari bay korkiisa ku dabagediyeen mi'ata xadiiin boqol xadiid imtixaanan liajli imtixaanin imtixaan dartii faraddahaa boqolkii waa celiyey faraddahaa boqolkii waa celiyey imaamu albukhaari calaa wujuuhihaa wejiyaalkeedii ayuu u celiyey fa adcanuu waxay u qireen markaa bifadlihi fadligiisiibay u qireen faradda wuu celiyey haa mi'adii boqolkii xadiid buu celiyey calaa wujuuhihaa wejkeedii mid kastaa oo saxda ku ahaa ayuu u celiyey fa adcanuu bifadlihi fadligiisii bay markaa iyay u qireen ayb waa noocii labaadoo maqluubu sanadka farcun idaa ra'ayta xadiidan biisnaadin daciifin falaka an taquula huwa daciifun bihada اlisnaad maqluubulmatnigii ma aanu sheeginba isagana idaa ra'ayta haddaad aragto xadiidan xadiid biisnaadin aa ku aragto isnaad isnaadka oo daciifin daciif falaka waxaad leedahay an taquula inaad tidhaahdid huwa daciifun bihada alisnaad xadiidkani waa daciif isnaadkan daciifuu ku yahay isnaadkan inaad ku qaydo ayaa leedahay oo maalan adigii baa waxaa aragtay xadiid sanadkiisaa nin daciifa ku jiraa sidee dhehaysaana xadiidkan waa daciif miyaad leedahayna maya waxaad tidhaahdaa buu ku leeyahay xadiidkan sanadkan aan ku arkaayo hadda daciifuu ku yahay bis maxaa yeelay waxaa dhici karta xadiidku inuu asaaniid kale leeyahay oo asaaniiddaa marka kan lagu xoojiyo xasan ama saxiixba inuu gaaro marka maadaama adiga aadan ogayn duruqdaas xadiidka uu leeyahay iska joog oo waxaad joogtaa dariiqan waa ku daciif ayb idaa ra'ayta haddaad aragta xadiidan xadiid biisnaadin aa ku aragta isnaad isnaadka oo daciifin daciif ah falaka waxaa leedahay oo kuu bannaan an taquula inaad tidhaahdid huwa daciifun xadiidku waa daciif bihaada lisnaadi buu daciif ku yahay marka waa inaad sidaa ku darta walaa taqul ha dhihin daciifuulmatni matnigiisu waa miduu daciif yahay hadhihin ayb saa yeeli labada cibaaro marka waa kala duwan yihiin ogow markaa idlaaqdo oo aad tidhaa xadiidkan waa daciif macnaheedu waxay tahay duruqdiisii o dhan waa soo ogaaday macnaheedu wax isxoojin karaana ma jiraan saasuuna ku tegey oo daciif ku yahay arrintaa iyadaa waxaa iskale marka laba yacni arrintaa iyadaa imaama iskale baa yacni mujtahida oo duruqda xadiidka aad u raaraadin kara ayb isagu wuu dhihi karaa marka intuu duruqdii eeg-eego markuu ka quusto dariiq kale ijtihaadkiisu xadiidkan waa daciif laakiin qof aan aan ahayn yani mutaطallic qof aan ahayn ma dhihi karo intuu hal dariiq keliya arko waa daciif ninkan aan iطilaaca badnayn isagu hadduu arko nin xaafida oo caalima oo xadiidka ijtihaad u leh oo ugu horreeyey hadduu jiro wuu dhihi karaa xadiidkan waa daciif oo waxaa daciifiyey fulaan min alculamaa waa bannaanta iyadu markaas waa nin waxbaad soo xiganaya markaas adiga ijtihaadkaaga ma aha marka taas qofku inuu marka sidaa yeelo walaa taqul yownan walaa taqul ha dhihin daciifu اlmatni ha dhihin limujaradi dacfi dalika اlisnaadi isnaadkaa dacfi ku jiraa dartii ha u dhihin ilaa an yaquula imaamun imaam inuu yidhaahdo maahane inahu lam yurwa lama warinin min wajhin saxiixin wej saxiixa xadiidkan laguma warinin inuu imaam yidhaahda ma aha amase inahu xadiidun daciifun waa xadiid daciifa inuu yidhaahdo nin imaam ah mufasiran isagoo markaa fasirayo dacfahu dacfigiisana fasirayo fain alaqa hadduu sii daayo oo daciifun bis uu yidhaahdo aanu fasirin fafiihi kalaamun hadal ayaa ku jiro ya'tii qariiban dhowaan imaan doono buu iska sii daayey isku soo duuduub xadiidka waa saxiix waa xasan waa daciif waa baab ijtihaad waay ah. ijtihaadkuna wuxuu u baahan yahay ahliyo qofka inuu ahl u yahay ijtihaadkuna tajazu waa galaa oo way dhici kartaa qofka fanni min alfunuun inuu mujtahid ku noqdo maalan xadiidka oo kale qofka inuu mujtahid ku yahay fiqiga aanu mujtahid ku ahayn waa dhici kartaa usuulka iyo furuucda fiqiga inuu mujtahid ku noqdo takhriijkan inuu ku tawasuco mujtahidnimo darajat اlijtihaad inuu ku gaarin way dhici kartaa isagoon yacnii xagga xadiidka aan mujtahid ka ahayn fiqiga inuu mujtahid ku noqdo waa suurtagal maxaa ninka faqiiha isaga waxaa laga rabaa axaadiiulaxkaamta bis inuu yaqaano duruqdeeda iyo meelahan inuu ka baarbaaran karo hadduu intaa ahliyadaa leeyahay yanii eh, intaa uga filan isagu waxyaabihii kale unbaa laga rabaa fiqiga uu rabay ayb calaa kullin tafsiirka inuu mujtahid ku yaha dhici karto wax kale aanu mujtahid ku noqonin marka ijtihaadku tajazu waa galaa sida ibnu salaax uu tilmaamayo abuu cumar ibnu salaax saa darteed marka nin mujtahid xadiidka ku ah haddii uu yidhaahdo waxaan waa xadiidkani waa daciif waa laga yeelaya isagoo markaa haddii la helo xadiidka yacnii nin kaleo imaamo ku khilaafsanoo dariiq kale iyo wax kale la yimidna dee qowlku waa la kala rajaxa markaa labadooda qowl marka waxyi min allaahi maahan qofku inuu nebiga ka qaadanayo xadiidkan waa iri iyo ma dhihin inuu nebiga ka qaadanayo ma ah waa waxa uuna ku ijtihaadayo waa gefi karaa waana toosnaan karaana arrin marka calaaqa lalena ma aha culummada nacaybkooda iyo jacaylkooda arrin ku xiranna maba ahanba ayb waa arrin sida masaa'isha fiqiga oo kale yaa tanina ay tahay ayb farcan marka intaasuu kaga baxay ninba ninka uu marka ka idilaac badnaado culummada xadiidka ninba ninka uu ka idilaac badan yahay waa ka Eh, waa uga dhowaansho badan yahay eh, yani sixada waidaa aradta haddaad doonto riwaayata daciifi xadiidkii daciifkaa ah riwaayadiisa werintiisa haddaad doonto bikayri isnaadin isnaad la'aan falaa taqul hadhihin qaala rasuulullahi sala allahu calayh waali wasalam kadaa sidaa ha u goynin rasuulkaa yidhi hadhihin wamaa ashbahahu iyo waxay la mida ah oo min siyaqi اljasmi ah siiqooyinka wax lagu jasmiyo wax lagu gooyo bal qul waxaa tiraa ruwiya kadaa ow balaqanaa kadaa waxaa la wariyey waxaas ow balaqanaa waxaana soo gaaray kadaa ow waradda waxa soo arooray ow jaa'a waxaa yimid ow nuqila waxaa la soo guuriyey ooma ashbahahu wakadaa waxaa la mida maa tashuku waxaad ku shakinaysa fii sixatihi halkanna eh, dariiq kaloo muxadisiintu maraan xadiidkii waa daciifa waa ogtahay inaa werisaa rabtaa laba unbay mid tahay inaa isnaadkiisa ku werinaysid iyo in kale haddaad isnaadkiisa ku werinaysid dhib male sidiisa isaga keena qofka isagaa baaranaya oo fiirsanayo oo culammadii hore waxay dhihi jireen man asnadaka faqad axaalaka ninkii adiga isnaad kuu sheegay waa ku ixaaleeyeyba adiga marka adaa lagaa rabaa inaad ogaato markaas walidaalika axaadiidta haddii asaaniiddooda lagu keeno in la caddeeyo dacfigoodu qasab ma aha culimmadii hore agtooda maxaa yaele iyagu waxay yaqaaneen rijaashan cilalka waa iska fiirsanayaan bis laakiin waxaa daran inaad xadiid un u keento bilaa sanad ayb wakhtiyadii dambena de cilmiga uu aad u yaraadayna dadku xataa haddii sanad loo sheego maanta maba garan karaan sanadkan cidda ku jirta iyo in cillo uu leeyahay in kale dad fahmi kara uma badno dadkan bal dadka kutubaha akhriyaan ba hadda dadka kutubaha akhriyo yaanan garanayn in badanoo ka mida saa darteed marka hadda in la yidhaahdo waxaa daruuri ah a naseexo darteed xadiidka marka xataa sanadkiisa lagu sheego abu daawuudaa wariyey tirmidi baa wariyey hebelna waa daciifiyey ama hebelna waa saxiix yani in lagu daro ayb maxaa yeele haddaad sidaa uga tagto mid baa iskaga dhaqmaya oo aan aqoonaynin laakiin culummadii hore wakhtigan alimaamu nawowi ou ka hadlayo isaga ibnu salaax haddii ayaga sanadka loo sheego iyagaaba garanaya xadiidka oo keeni karin haddii marka in sanad lagu keeno inaan lagu keenin haddii sanad lagu keeno wuxuu leeyahay dhib male inaad sii caddaysaa ama siiqooyinka beddeshaa shardi ma aha haddii aadan sanad ku warinaynin oo matni keliya aad daldalayso xadiidkiina uu daciif yahay waxaa lagaa rabaa inaad isticmaasho siiqatu tamriid ruwiya can اnebiy nebiga waxaa laga warinaa nebiga waxaa laga sheegayaa waxyaabaa inuu yidhahdo waxaa naga soo gaartay rasuulka waxaa ka soo arooray waxyaabaha sidaa inuu isticmaalo waxaa lamida sidaa haddaad ku shakisan tahay xadiidkan saxiix miya ma daciif ba kuuma kala baxsana ruwiya iska dheh waxaa laga warinaya walidaalika culimmadii hore hadday ruwiya qoraan xadiidka ama shaki baa uga jiro ama waxbaa ku jiraa laga wada ruwiya iyo xukiya iyo iyo nuqila iyo marmar waxaa dhacdo culammada qaarkood inay ruwiya iyo xukiya iyo isticmaalaan xadiidka isagoo bukhaariga ku jira taana ma hagaagsana waa laga fiican yahay faqradan intaasu kugu sheegay xadiidka in sanad lagu keeno inaan lagu keenin haddaan lagu keenin ou daciif yahay siiqatu tamriid ku weri ruwiya iyo nuqila iyo dukira iyo balaqana iyo ku weri haddaan lagu keenin sidaas oo siiqadaa marka yacnii ama haddaad ka shakisan tahayna sidaas unbay markaa ay la mid tahay wayajuusu cinda ahli اlxadiidi wagayrihim altasaahulu fi اlasaniidi mas'alo kale wayajuusu waxaa bannaan cinda ahli اlxadiidi ahlu xadiidka agtooda wagayrihim iyo kayrkood altasaahulu in layska fududaysto fi lasaniidi asaaniidda iyo wariwaayatu maa iyo ay wariwaayatu maa ayaa bannaan eh siwa almowduuci mawduuca ka soo haray wixii mowduuca ka soo haray werintiisa ayaa bannaan oo min adaciifi ah waalcamalu ayaa bannaan bihi daciifka lagu camal falo min hayri bayaani dacfihi isagoon dacfigiisa la caddaynaynin fii hayri sifaat illaahi tacaala ilaahay tilmaamihiisa waxaan ahayn ictiqaadka walaxkaami axaadiidta axkaamta waxaan ahayn kalxalaali waalxaraami oo kale waaye axkaamta iyo wamimaa laa tacalluqa lahu iyo waxaan tacalluq la lahayn bilcaqaa'idi walaxkaami wax aan caqiidi axkaam ahaynaa jiro laakiin tacalluq la yeelan karo meel laga soo gelin karo kuwayaalkaasoo kalena iska yacnii waxaan tacalluq la lahayn aan ku xirnayn caqaa'id iyo axkaam daciifka ah in lagu camal falaa bannaan sidaasuu halkaan leeyahay faqradan xadiis daciifa ah ma lagu camal fali karaa wuxuu leeyahy xadiidka daciifkaa ah, wixii aan mowduuc ahayn intii aan mowduuc ahayn waa lagu camalfali karaa bal imaamu nawowi kitaabkiisa adkaarka iyo itifaaq uu soo raraa isaga itifaaqaasna ma haboona xadiidka daciifka ah ee dacfigiisu ounan darnayn ma lagu camal fali karaa saddex qowl baa ku jirta qowl wuxuu leeyahy waa lagu camal fali karaa waa qowlku alimaamu nawowi maray isaga qowlna wuxuu leeyahay bataatanba noocay doonaysaa ha ahaato in lagu camal falaa ma bannaana ama fadaa'ilulacmaal ha noqoto ama caqiida ha noqoto diintu isku mid waayo ma bannaano xadiid aan nebiga la ogeyn inuu ka sugnaaday in lagu camal falaa ma bannaana wahaada hada qowlu limaam muslim waa alimaam muslim qowlkiisa waa muqadamada saxiixuna ku sheegay saxiixiisa muqadamadiisuu ku sheegaya a'imo badanna ay mareen qowlna wuxuu leeyahay maya eh waa lagu camalfali karaa laakiin bishuruud qowlkan saddexaad shuruud ayuu xiraa waana qowlka uu rajaxayo alimaam اnawowi alimaam alxaafid ibn xajar kan uu rajaxayo shardiga koowaad waxaa weeyaan an yakuuna dacfu hayra shadiidin waa inuunan aad u darnayn dacfigu shardiga labaad an yandarija taxta asli macmuulin bihi asal lagu camal falaa waa inuu hoos yimaado maalan salaatu duxada ayaa waxaa soo arooray fadli gaara ayaa soo arooray xadiis daciifa ku soo arooray waa lagu camal falaa sababtoo ah in duxada la tukado waa la haayaa iyada adillo saxiixa loo haayo marka fadligaani wuxuu ku soo aroorayaa uu soo hoosgelayaa asal saxiixa shardiga saddexaad anlaa yactaqida cinda alcamali bihi hubuutahu markaad ku camal falayso waxaanu inay sugan yihiin waa inaadan ictiqaadinin inay sugan yihiin waa inaadan ictiqaadinin ayb saddexdaa shardi marka la helo waa lagu camalfali karaa ilaa maya ibnu xajar tabyiin اlcajab ayuu ku sheegay shaarixan suyuudina hadda uu ka hadlayba oo tadriibkuu ku sheegay sharxa kitaabka sidaasaa marka middan dambaadna moodaa inay roon tahay ama itifaaqa uu soo raraayo alimaamu nawowi <clears throat> itifaaqaas waa waa waxbaa ku jira oo fiihi nadar maadaama masalada khilaafkeeda iyo culummada ka hadashaba macruuf ay yanii mashhuur ay tahay <clears throat> marka waxa weeyaan eh, eh, sidaas waa saddexdaa qowl baa marka masaladan iyada ku jirta imaam axmed baa waxaa laga sheegay axaadiidtu haddaysan axkaam ahayn wuxuu dhihi jiray idaa kaanat alaxaadiiu fi اlaxkaami shadadnaa axaadiidtu hadday axkaam ku saabsantaha waa adkay jirnay haddaynan ku saabsanayn axkaamta oo ay fadaa'il iyo wax lamida ay tahayna tasaahalnaa waa fududaysa jirnay waa isaga dhaqmi jirnay maxaa muxuu ka wadaa marka wakhtigii imaam axmed axaadiidtu waxay u qaybsantay saxiix iyo daciif xasankan ma jiri jirin sida badan xadiidka marka xasanka ah oo xasanun likayrihiga ah ayaa iyagu ay u yaqaaneen qismu daciifkay gelin jireen kaas waay marka midkay ku camalfali jireen soo ma garan xadiidka xasanka ah oo xasankiisu uu yahay xasanun likayrihiga dacfiga la kabkabay ee darajatulmaqbuulo xasan soo gaaray waayo midka ay ka wadaan waa ku tasaahuli jirna waa ku dhaqmi jirna midkay leeyihiin ee daciifow daciif ma tahay kama aynan wadin markaa sidaa weeyaan tawjiih wayajuusu waxaa bannaan cinda ahli اlxadiidi iyo wagayrihim atasaahulu baa bannaan in lagu tasaahulo fi lasaniidi asaniidda wakhtiyadan dambe waa asaniid in lagu tasaahulo way fududeeyeen wa riwaayatu maa siwa almowduuci mowduuca wixii ka soo haray werintiisana yaa bannaan min adaciifi oo daciif ah waalcamalu bihi ku camalfalkiisaa bannaan min hayri bayaani dacfihi isagoon dacfigiisa la caddaynin fii hayri sifaat illaahi tacaala waxaan ahayn ilaahay tilmaamihiisa waalaxkaami waxaan ahayn kalxalaali waalxaraam oo kale wa mimaa laa tacalluqa lahu iyo waxaan tacalluq lalahayn bilcaqaa'idi walaxkaami ayb annawcu الثaaliثu wاlcishruun nooca labaatan iyo saddexaad sifatu man tuqbalu riwaayatuhu wamaa yatacallaqu bihi sifatu man qof tilmaantiis tuqbalu la aqbalayo riwaayatuhu riwaayadiisa la aqbalo iyo wamaa yatacallaqu bihi waxa ku xihan arrintaa baabkan ama noocaani wuxuu gelayaa yaa riwaayadiisa la aqbala horta yaanse la aqbalin qofka riwaayadiisa la aqbalayo iyo waxa ku tacalluqo ayuu halkan ka gelaya taqriiban kitaabka niskiis meelahaas yuu ku dhow yahay wa fiihi masaa'ilu masaa'il baa ku sugan ixdaahaa mas'alada koowaad teeda koowaad masaa'ishu ajmaca aljamaahiiru ajmaca waxay ku ijmaaceen aljamaahiiru culammada badankood jamaahiirta min a'immati alxadiidi waalfiqhi xadiidka iyo fiqhiga a'immadiisana ah annahu yushtaradu fiihi xadiidka warintiisa in loo shardiyo oo raawigiisa markaa loo shardinaya an yushtarada fiihi annahu yushtaradu fiihi waxaa loo shardiyaa xadiidka an yakuuna ay raawiihi raawigiisu inuu ahaado cadlan cadli daabitan daabit cadli daabita inuu ahaado qofka xadiidka warinayo taasay ku ijmaaceen a'immada xadiidka iyo fiqiga bian yakuuna waaba inuu yahay musliman muslim baaliqan qaangaar ah caaqilan aan waalnayn saliiman nabadgalay min asbaabilfisqi ka nabadgalay wa khawaarim ilmuruu'ati iyo waxyaabaha muruu'ada iyo akhyaarnimada gooyo mutayaqidan inuu yahay mid baraarugsan xaafidan xifdisan ku xaafid ah in xadaa min xifdihi hadduu xifdigiisa ka uu ka xadiiayo daabiطan inuu yahay mid aad u koobay likitaabihi kitaabkiisa in xadaa minhu hadduu kitaabka ka warinayo xadiidka caaliman inuu yahay mid garanayo bimaa yuxiilu lmacnaa macnaha waxa leexinayo in rawaa bihi e, in rawaa bilmacnaa hadduu macno ku warinayo intaa qofka sidaa abaa laga aqbalaa buu ku leeyahay an yakuuna cadlan daabiطan inuu yahay buu yidhi cadli maxaa yaa yaa cadaalad marka leh yaa la dhihi karaa yacni fulaanun cadlun an yakuuna musliman ayuu yidhi waa inuu muslim yahay gaalkii baa baxaya shuruuddanna waa marka xadiidka la warinayo sifatu man tuqbalu riwaayatuhu waa marka cinda aladdaa ee isagoo gaala ah waa soo xafidi karaa xadiidka markuu sheegaya inuu muslim yahay ayb soo ilmo yareeraa ah waa xifdin karaa laakiin markuu xadiiayo waa inuu nin weyn yahay oo qaangaala an yakuuna musliman waa inuu muslim yahay gaalkii baa baxay baaliqan waa inuu qaangaar yahay ilmihii yaryaraa baa baxay iyaga xadiidka way soo xambaari karaan laakiin waqtuladaa waa inay dad qaangaar ay yihiin caaqilan waxaa baxaya majnuunka junuunku laba waay muطbaq iyo mid markaa waxaa weeyaan muqaac ah midna waa daboolay qofka oo marna ma faaruqo midna waa muqaaco marmar buu yimaadaa marna waa tagaa marna imaanayo marna tegayo haddii marka uu yani soo miiraabayo markuu miirkiisa qabo junuunkii hore hadduu saamaynayo laga qaadan maayo mar nababa sideedaba ilaa markuu caafimaadka qabana hadday waalidii saamayn ku leedahay oo ta'iir ay ku leedahay laga qaadan maayo laakiin haddaanay ta'iir ku lahayn <clears throat> oo markaa uu caafimaadka qabaa uu taam yahay oo xifdigiisu fiican yahay bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin dhib ma laha <clears throat> haddii markaa uu fayooya wax laga qaato caaqilan marka marka la leeya waxaa laga wadaa un caqli inuu ku suurtoobaa laga wadaa waa minu majnuun aanu ahayn unba waayo macnuhu saliiman min asbaabi اlfisqi waa inuu ka nabad fisqiga asbaabihiisa wa khawaarib اlmuru'ati inuu ka nabad ayb asbaab اlfisqi marka waxaa weeyaan de waa qofku inuu leeyahay baa laga wadaa unadda saliiman min asbaabi اlfisqi isagoo ka nabadgalkaa waxaa weeyaan malaka inuu leeyahay ku xambaarayso inuu waajibaadka guto xaaraanta ka haro wa khawaarim اlmuru'ati waxyaabaha muru'ada jebinayo <clears throat> qolo walbaa marka waxay leedahay dadkeeda akhyaarta ah hannaan ayay leeyihiin hannaankaas waxay khilaafsan waa kharmun lilmuru'a wax muru'ada jebinayo taasuu ka dheeraanaya marka ayb mutayaqidan inuu yahay mid baraarugsan waa dabdigiiba dabdigiibuu soo galay ad wuxuu ka baxay cadaaladdii qofku inuu daabit yahay ka warran qofka goormaa la dhihi karaa waa daabit mutayaqidan waa inuu baraarugsan yahay ayb xaafidan uu yahay in xadaa min xifdihi waa inuu baraarugsan yahay mutayaqidya macnaheedu waxaa weeyaan eh, qofku waa inuu xadiidka marka uu warinayo qof aan waa inaanu dhoohanayn oo talqiin uusan aqbalaynin waa inuunan talqiin aqbalaynin wixii loo sheegaba nin iska yeelo waa inuunan ahayne wixiisu ay si fiican u hayo oo nin macnaha sawaabka iyo qaladka waa inuu kala garanayo markaas mutayaqin yahay wixii saxan iyo wixii qaldanoo xadiidka ku saabsan waa inuu kala saari karo hadduunan kala saari karin maalan axaadiid badan buu wariyay axaadiidkiisii baa kelima ama kelimateyn ama xadiidkiisa waxaan ahayn baa lagu dhex daray waa inuu ka sooci karaa intan maya intan waa inta saxda ah inuu dhihi karo xaafidan inuu yahay in xadaa min xifdihi hadduu xifdigiisa ka warinayo waa inuu marka xifdisan yahay weliba markaa inuu mustaxdir inuu yahay mar allaale markuu doono waa inuu istixdaarsan karo haddaad ka fafakaraysid waxba ma xifdisnid waxba ma xifdisnid qolooyinkan marka aadka wax u xifdiyo yaa waxay yidhaahdaan shanaaqidada yaa u badan zamankan dadka aad wax u xifdiyo dadkan muritaaniya iyo cilmiga ayagu xifdi unbay ku qaataan mutuunoo dhan cilmi aysan xifdinin ma akhristaanba waxay ku leeyihin marka xifdigu dhowr dhowr dhowr noocou leeyahay dhowr qaybood waxaa dhici karta qofka darsiga marka la siiyo inuu xifdiyo maskaxda sibay ugu dhegaya xifdiga markaas sidaas marka ay maskaxda u qabato sida marka hore markaa intaad xifdiso iga dhegayso waa lagaa dhegaysta xifdigii hadda ma dhammaystirmin ogow waad haysaa hadda unbis ma tihid darajadan hadda xadiidka laga raba ma joogtid waxaa laga yaaba haddaad maalin moogaato maalinta ku xigto inaad yacnii soo qabqaban soo qabqaba inaad gashan mar haddii lasoo qabqabanayana lama xafiisna haddana waxay ku leeyihin marka waa inuu qofkii intaasoo jeer uu ku celceliyo intaasoo jeer intaasoo jeer waxaa dhici karta inay boqol jeer ku celceliyaan markaad boqol mar ku celceliso dhowr jeer lagaa dhegaysto dad kale ka dhegaysato oo adigiina aad dhegaysato lagaana dhegaysto intaasoo jeer aad ku celiso ayuu wuxuu kuu noqon karaa marka markaad doonto aad istixdaarsan kartaa laakiin waxaan la istixdaarsan karin bari la fikarayo saasay ahayd haddana kan ku dar haddana kan u geey la dhahaayo lama xifdisna waxaasxifdi iska waxaa weeyaan iyagu marka waxay ku qabaan yacnii cajaa'ibay ku leeyihiin fanni walba ama ha noqoto qiraa'aad ama xadiid ama fiqhi ama luqo ha noqoto qaybaheeda kala duwan mid walba iyagoo yaryaraa la xifdisaya hadhow marka qofku aab yani markuu kitaab akhrinayo waxaa laga yaabaa intaasoo matni inuu istixbaarsano mutayaqidan inuu yahay mid markaa baraarugsan oo markuu rabo keeni karo xaafidan in xadaa min xifdihi inuu xaafid yahayo hadduu xifdigiisa uu ka xadiiayo daabitan inuu yahay mid dabdiyey oo aad u koobay likitaabihi kitaabkiisa ilaashaday in xadaa minhu hadduu kitaabka ka xadiiayo caaliman inuu og yahay ou caalim ku yahay taa marka waxaa weeyaan waa ninku markuu lafdiga keenayo lafdiga xadiidka markaad keenaysid waa laba un imaa inaad kitaabka akhrinayso imaa inaad xafidsan tahay lafdigii ma haysid macno ayaad rabtaa inaad ku werisid kanaa lagaa rabaa caaliman inuu yahay mid garanaya bimaa yuxiilu lmacnaa macnaha waxa leexinayo goorma in rawaa bihi hadduu macno ku werinaayo haddii uu macno ku werinaayo waa inuu marka kor ka haayo oo macnaha waxa aan ujeeda hadduu macnaha ku weri macno ku werinaayo waxyaabaha macaanida leexin karo madluulaadka alfaadda inuu garanayo meeshaan marka akhbaarta iyo shahaadaadka waa ku kala gedisan yihiin meeshaan shahaadada iyada waxaa la shardiyaa dukuuriya iyo xuriya ayaa la shardiyaa dukuuriyadu dabcan marmar waa dhici kartaa shahaadadu hadday maal iyo wax ku tacalluqa ay tahay naaguhu waa soo geli kar xaq alla haddaanay ku tacalluqin naaguhu waa soo geli karaan laakiin cadad tiro badan baa loo shardiyaa oo nimanka dabcan ku laba laabmo oo hal nin booskiisa laba naag labada naag booska hal ninay galaan riwaayadu iyadu waxaasoo dhan ma wadato naagnimo ninnimo iyo waxba macnaa gaara ma samaynaysa naag hadday riwaayo keento werinayso waa laga aqbalaa xadiidka waa meesha ay riwaayadu iyo xadiidka riwaayada iyo shahaadadu meelahay ku kala tagaan addoonku markhaati ma galo marka la joogo baabu shahaadaad riwaayada addoon hadduu wariyo waa la qaadanaya xadiidka marka akhbaarta iyo shahaadadu dhinac meelo badan way iska shabahaan meelana way ku kala gedisan yihiin meelaha ay ku kala gedisan yihiin tanoo kalea ka mida ilkuuriyada xuriyada cadadka oo ku kala gedisan yihin dhan riwaayada hal qofaa laga aqbala markhaatiyadu labo marmar afaray tegaysaa meelaha qaarkood laakiin tan cadad lama shardiyo riwaayada iyada meelaha marka iyadu way ku kala gedisnaanayaan aلثaaniyatu mas'alada labaad oo noocan soo hoosgelayso tahbutu اlcadaalatu cadaaladda way sugnaanaysaa bitansiisi caalimayni laba caalim inay caddayntooday ku sugnaataa calayhaa cadaaladda ay caddeeyaan ow amase bilistifaadati bay ku sugnaataa baabkan hadda qaybtan waxuu rabaa inuu kuu sheego ninkan waa cadli goormaa la dhihi karaa yani ninkan waa cadaaladiisu say ku sugnaanaysaa wuxuu kuu sheegay laba caalim inay caddeeyaan dadku waa laba nooc awalan qolo cadaalad aan ku caanbixin sidoodaba qoladii aan cadaalad ku caanbixin iyagu waa in la caddeeyo cadaaladooda oy caddeeyaan laba caalim laba caalim inay caddeeyaan cadaaladooda waa midda uu hormariyey qolada iyagu cadaaladda ku caanbaxay ee cadaaladoodu ay mashhuura mustafiida noqotay in la caddeeyo lama shardi ma aha maalan alimaamu shaafici bukhaari iyo kale iyo axmed binu xambal oo kale iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo kale iyo raggaasoo kale cadaaladoodu yaa fiqeeye lama dhahayo yaa yaa cadaaladnimo u yeelay ma la dhahayo waaba iska caan baxdayba iyada tahbutu way sugnaanaysaa alcadaalatu cadaaladdii bitansiisi caalimayni laba caalim caddayntoodii ku sugnaataa calayhaa cadaaladda ay caddeeyaan laba caalim hadday yidhahdaan ninkan waa cadli waa sugan tahay sida raajixa hal hadduu caddeeyo xataa aan la khilaafin waa sugnaanay ow amase bilistifaadati istifaaday ku sugnaanaysaa inay caan baxdo faman ishtaharat qofkay caan baxday cadaalatuhu cadaaladdiisa min ahli اlcilmi ahlucilmigana xaal uu ka mid yahay qofkaasi wa shaaca hanaa'u ammaanna ay shaac baxday calayhi isaga korkiisa la ammaano bihaa cadaalad lagu ammaano kafaa fiiha oo ku filnaanaya intaas ayb ka maalikin wasufyaanayni wاlwsaaciyi والشhaaفiعي وأحmda وأشhbaahihim oo kale raggaas kale cadaaladooda caanbaxday bis intaa umbaa laga rabaa istifaadoay ku sugnaatay sidaa waa ku sugnaanaysaa haddaan istifaado aynan helin oo qofaan la aqoonin kale weeyaan qofku waa inay laba qof oo laba culamaa inay caddeeyaan cadaaladdiisa watawasca bnu cabdilbar ibnu cabdilbar waa tawasucay faqaala wuxuu yidhi kullu xaamili cilmin qof kastoo cilmi xambaarsan macruufi alcinaayati bihi cilmiga isku mashquulintiisa iyo daryeelkiisana lagu yaqaano mid lagu yaqaano ah maxmuulun ku lagu xambaarayo weeyaan abaddan weligeed cala alcadaalati cadaalad baa ku lagu xambaarayo xataa yatabayana jarxuhu intuu jarxigiisa soo caddaanayo wa qowluhu haadaa warkiisan kan ah hayru mardiyin ayuu yidhi ibnu salaax mid laga raaliyaha ma aha ibnu cabdilbar isaga wuxuu yidhi nin kastoo caalima oo cilmi inuu ka cilmi barasho iyo cilmi isku mashquulin lagu yaqaano bis cadaalad waa cadli baa lagu xambaarayaa ilaa uu soo caddaanayo jarxigiisa marka madhabkiisu madhab aad tawasuc badan baa ku jiro isaga marka waxuu qaatay xadiidkii ah yaxmilu hada alcilma min kulli khalafin cuduuluhu yanfuuna canhu taxriifa alghaaliin waintixaala almubdiliin wa ta'wiila aljaahiliin sidaas haalibi waay marka dadka cilmiga lehoo cilmiga dadka iyaga ka horreeyey ka qaaday oo ka xambaaro sida badan dad saa tilmaantaas leh waay laakiin xadiidka macnihiisu maaha nin cilmi leh ma ma xumaan kara ma laga wado nin cilmi leh ma xumaan kara lagama wado bal waxaa la hayaa dad xufaad ah oo xadiidka yacnii daraja xifdiga derajadiisa imaam axmed ku dhow dhow ama gaarsiisan haddana yacnii aad u qaab darnayd oo bal kadaabiin ahayd sulaymaan ibnu daawuud ashaadakuni ayaa ka mid a xagga xifdiga imaam axmed oo kale ah asaaniiddii mutuunta sida u haayo haddana maca daalika kaana yashrabu alkhamra wa kaana yakdib fii xadiidi rasuuli lah sal slam xadiidkiibu haddana been ku dhex sheegi jiray xumrada waa cabi jiray wax badan baa ku kulmay marka ma la dhihi kara nin kastoo cilmiga ka warqabo waa cadli <clears throat> taaxiyo itisaacun <clears throat> hayru mardiyin weeyaan <clears throat> ayb middaa ibnu cabdilbar marka ibnu salax saasuu tilmaamay taasayna culummadu u badan yihiin inaan sidaa raalli laga ahayn oo cadaaladdu inay sugnaato ay tahay marka qofku hadday cadaaladdiisu sugnaato marka oo ay ku sugnaato istifaado iyo shuhra hadday ku sugnaato qofkii intay yimaaday yidhaahda ninkaas cadaalad ma aha deliil badan baa laga rabaa siduu alimaamu dahabib uu tilmaamay annaga qofkaan cadaalad ku aqoonsanno ama qofkay cadaaladdiisu mashhuur noqoto khayrkiisa iyo wanaaggiisa iyo cadaaladdiisa iyo ay aad u shuhroobaan wuxuu yidhi qof dacniyey laga aqbali maayo dacnigiisa ilaa inuu caddeeyo maahan markaa qofka haddii lagu yaqaanay wanaag iyo khayr fara badan iyo cadaalad iyo caqiido toosan qof duristiis laga yeeli maayo maxaad ku durta in la yidhaahdo waayo la arko si fiican markaa loo eego loo fiiriyo maxaa yeele qofkan awel wuxuu ahaa qof cadaalad iyo khayr iyo wanaag lagu yaqaano uu ka duwan yahay marka qof majhuulon la aqoonin la mid ma aha ahaaliatu masalada saddexaad yucrafu dabduhu raawiga dabdigiisa waa la aqoonsadaa oo waa la gartaa cadaaladda wixii lagu aqoonsanayo kuu soo sheegay laba caalim inay caddayso ama inay mashhuur noqoto dabdigana maxaa lagu gartaa marka yucrafu dabduhu raawiga dabdigiisa waa la gartaa bimuwaafaqati اhiqaati dadka iqaada waafaqitaankooda almutqiniina ee aad u itqaaniyey mutqiniinta ah haaliban sida badan inuu waafaqayo taasaa lagu gartaa walaa taduru ma dhibaysa mukhaalafatuhu khilaafiddiisa annaadiratu ee markaa naadirka ah yar fain kaurad hadday badato ikhtalla dabduhu dabdigiisu waa dhinmayaa walam yuxtaja bihi lamana xujaysanayo halkan dabdi maxaa lagu garanaya dabdi waxaa lagu garanayaa buu kuleeyahay ninkan ruwaadda kale ee xifdiga badan ayaa lagu eegaya lagu jagaraynaya haddii marka inta badan dadka ahlucadl eh, ahlu dabdiga oo waafaqo inta badan hadduu waafaqayo waa fiican yahay dabdi buu leeyahay hal hal mar ama laba laba mar oo wax khilaafaana dhib male bal culammadu waxay yidhahdaan maba ma la weynayo qof wahmi ama laba wahmi ama khata ma laga weynayo qof dadkii ugu waaweynayo xadiidka aad u yaqaanay ayaa waxaa la helayaa lafda ama lafdatayn ama jumlo ay raggii xufaaddaa ku khilaafeen ku khilaafeen walidaalika qofka sidaa taas marka oo kale qaladaadkaas raraadsado ee aan sawaabka tirada badan ee haalibka aan raadsanaynin tashadud baa ku jira ayb oo ah, xaafidu dahabi miisaan اlictidaalka cuqayli saaxibu ducafaa kitaabka iska leh ayaa wuxuu yidhi cali bnu اlmadini shaykhu اlimaam اlbukhaari ayuu wax inta soo qabtay meelo uu aanu ku mutaabacaynin raggii xifdiga ka tirada badnaa xifdiga badnaa meelo uunan ku mutaabacaynin buu soo qabtay markaasuu waa ku jarxiyey marka iyadaa buu ku jarxiyey cali bnu اlmadinina waa la yaqaana markaasaa marka uu leeyahay meel marka laa yutaabacu calayhi uu yidhi ayuu jarxi uga dhigay markaasuu aad alimaamu dahabi marka tacliiq saaray meeshaas wuxuu yidhi yacnii qofka aad uu durayo wuxuu yidhi wahal tadri man tadcanu fiihi qofka aad duraysa ma taqaanaa buu yidhi nacam afamaa laka caqlun yaa cuqayliyu nacam yacnii ninkan aad duraysood wax ka sheegayso waa shaykhu limaam albukhaari waa ninkuu yidhi bukhaari mastasqartu nafsii cinda axadin qof agtiisa nafsadayda weligay kuma aynan yaraanin oo yacnii maanan isdhihin alle ninkanoo kale yaa kaa dhigoo kale xagga cilmiga ilaa caliimulmadiini maaha shaykhuulcilal buu ahaa marka hal ama laba xadiid yacnii inaad ku durto nin sidaas ah oo daraj meeshaas joogo ayaa wuxuu yidhi markaa famaa laka caqlun yaa cuqayliyo tanaduc iyo tashadud waa yidhi waxaasoo kale dadka marka waa ku arkay oo kale marka dad qofka yacni waxaa laga feeriyaa aqlabkiisa waxa uu u badan yahay haalibiyadiisu hadday sawaab u badan tahay sawaabkiisaasaa xumaantiisaas yartaa marka ay la tiimbanaysaa ayb waana siday marka shaekhulislaam uu yidhi kitaabulistiqaama kutubuuljarxi ku badan yani mas'ale marka maahan la leeyahay way ka duwan tahay dabcan qofkan qaladkiisa marka la qabanayo ee la leeyahay waa qaladkiisa marka la taagan yahay xaaladda la bayaaninayo khaladkiisa qasab maaha in la sheego wanaagyaal uu tiro badanoo uu leeyahay qasab ma aha qaladkiisa waa la bayaanin karaa isagii waa looga naseexay karaa qalad masaladan waa khalad waa la dhihi karaa marka mas'alada la joogo oo markaa waxaa nooc alamru bilmacruuf wanahy can lmunkari geli laakiin marka taariikhdiisa iyo isaga taqyiim lagu samaynaayo waxa qofkan qaalibka ka ah yaa lagu qiimaynaya haddii wanaag uu qaalib ka yahayna wanaaggaasaa lagu qiimaynaya caqiida san caqiido toosan hadday qaalib ka tahay halkiisa qaladoo caqadiga ka dhacay la eegan maayo sida duqsigoo kale iyo taxsigoo kale meelaha <clears throat> meelaha wuxuu ku degaa wasaqda buu ku degaa taxsiga meelaha caafimaadka qabama feeriyo sheekhulislaam saas uu leeyahay marka qofku inuu noqdo tixsi oo kaleo meelaha jiran un eegto ma toosna dad saa u shaqeeyaa jira qaabkaas oo qofkan waxaa weeyaan haddii sidaa loo shaqayn lahaayna qof wax laga qaatay laga qaato lama heleenba walidaalika marka masaa'il badan oo waxaa jira rag waaweyn lagu qabsaday oo caqaa'id gelaysa xataa oo aan loo qabanin maadaama aqlab waxa ka ah ay tahay caqiidada toosan alraabicatu ama aلثaaliثaةu mas'alada saddexaad yucrafu dabduhu dabdigiisa qofka dabdigiisaa la gartaa bimuwaafaqati الhiqaati baa lagu gartaa almutqiniin dadka hiqaada ee mutqiniinta waafaqitaankoodaa lagu gartaa haaliban sida badan walaa taduru ma dhibayso mukhaalafatuhu mukhaalafadiisa annaadiratu naadirka ah mukhaalafadiisa naadirka ah uma dhibayso ee halka ama labada ah ee bani aadam buu iyada taa u yahay fain kaurad hadday badato mukhaalafadu ikhtalla dabduhu dabdigiisu waa dhinmayaa mukhaalafadii baa badan intuu waafaqayaa yar ee ninkaa xifdi meel waxba kuma haayo walam yuxtaja bihi lana xujaysan maayo dabdiga saasaa lagu gartaa imaam muslim ayaana muqadamadiisa ku sheegay araabicatu masalada afaraad <clears throat> yuqbalu tacdiilu tacdiilkii baa la aqbalaa min gayri dikri sababihi sababtiisa iyadoon la xusin cala saxiixi almashhuuri yacni sida mashhuurka ah tacdiilka waa la aqbalaa iyadoon sababtiisa la xusin oo ninka caalimka waxaa laga aqbalaya hadduu yidhaahdo fulaanun fiqatun haddii la yidhaha tilmaamihii ammaanta ayaa la taxayaa lama dhammay karaba maogtayuqbalu tacdiilu baa la aqbalayaa min hayri dikri sababihi sababtiisa iyadoon la sheegin cala saxiixi almashhuuri sida saxiixa mashhuurka ah walaa yuqbalu lama aqbalo aljarxu jarxiga lama aqbalo ilaa mubayana sababi <clears throat> isagoo sababtiisa la caddeeye maahan jarxiga lama aqbalo ilaa sababtiisa in la caddeeyo maahan maxaa yeele asbaabta wax lagu jarxiyaa dhici karta in laysku diidan yahay isaga marka qofkan haddii la jarxiyo waa in la caddeeyo jarxigiisa wa amaa kutubu اljarxi waاtacdiili jarxiga iyo tacdiilka kutubtiisa allatii laa yudkaru fiiha aan lagu sheegin sababu اljarxi aan lagu xusin kutub badana waxaa jirta jarxiga tacdiilka fulaan ibnu fulaan daciif bis buu ku dhahayaa sababkii kuuma sheegaayo hadda waana la qaataa see loo maxaa dhacay marka jarxiga waa in la caddeeyaa laysku ogaayo kutub badan oo jarxigii dhigaysaa jirta iyadoon caddaynaynin maxaa looga qaadanayaa marka kuwaas wuxuu leeyahay fafaa'idatuhaa taas faa'iidadeeda attawaqufu ka joogsi weeyaan fii man jaraxuuhu <clears throat> qofka ay jarxiyeen qofka ay jarxiyeen fii man jaraxuuhu qofka ay jarxiyeen yaa laga tawaqufaa faa'iidada taas waxaa ku jirta yani hadalkan dambe fafaa'idatuhaa waxaa weeye ishkaal ayuu ka jawaabaa tacdiilka waa la aqbalaayo lagu yidhi biduuni dikri sababihi jarxiga lama aqbalo ilaa inuu mubayanu sabab yahay maahani mas'alaa kugu imaan karto culimmadii horaa waxaa laga hayaa iyagoo jarxi itlaaqay sababkiisana aan sheegin kutubtii jarxigana waa ka buuxdaa waana la aqbalay sababta loo aqbalay maxay tahay faa'iidada waxay tahay buu leeyahay tawaquf ninkay iyagu jarxiyeen oo yidhaahdeen daciif bis ayagoon sababkii sheegin qof tacdiilisayna aan la haynin faa'iidada in laga aamuso waa calaqali oo laga tago oon xadiidkiisa la qaadanin waa ka tawaqufaynaa innaga jarxi ma maku dhejinayno laakiin xadiidkiisaan ka joogsanaynaa de mar haddii xadiidkiisii laga joogsaday hayru maqbuula uba noqday fafaa'idatuhaa faa'iidadeeda atawaqufu weeyaan joogsi fii man laga joogsada dhexdiisa jaraxuuhu ay jarxiyeen fain baxanaa haddaan baarno can xaalihi xaaladdiisa wansaaxad ay ka fogaato canhu isaga xaggiisa alriibatu shakigii oo ka fogaado waxasalat iqatu kalsoonina ay xasisho bihi isaga lagu kalsoonaado qabilnaa xadiidahu xadiidkiisa waa aqbalaynaa ka jamaacatin oo kale si saxiixayni ku sugan bihadihi almathaabati sidaan oo kale ah darajadan oo kale ah dad ah, saxiixaynka wax looga wariyo oo daciif keliya la yidhi oon la fasirin oo riibadii iyo shakigii uu uga baxay kownuhum yacnii in saxiixaynka lagu soo saaray iyo qaraa-in kaloo lamida ah ay uga baxeen darteed waanu ku aqbalnayuu leeyahay masaladan marka tacdiilkii isagoo muطlaqaa la aqbalaa jarxigii waa inuu mufasar ahaado haddaan la fasirin ee isagoo muطlaqa la keeno tacdiil ka hor imaanayana uusan jirin waa laga tawaqufaa oo xadiidka uu ku jira nin noocaasa waa laga joogsanaa ka joogsigu waxay keenaysaa hadda inaan lagu camal falin oo fii xayizi daciifu iska gelaa marka haddii marka jarxi aan fasirnaynaa yimid tacdiilna waa ka hor yimid nin baa la jarxiye daciif bisaa layska yidhi nin kale isagana tawfiiqiyey oo waa tacdiiliyey tacdiil iyo tajriix baa iska hor yimidee arag markaas jarxigii tafsiir ma haysto see la yeelaa marka xaaladda jarxiga tawaqufaa dhacay waa laga istaagaa qofkaas ugu yaraan marmarna way dhacdaa ibnu xajar oo kale inuu isku geeyo labadaas lafdi ou yidhaahdo saduuq uu ka cabira kii iqa yidhina uu ka soo dego kii daciif yidhina uu kor uga soo kaco saduuq oo kale raawiga inuu ku sheego laakiin qaacido maaha waa un qaraa-in isagu uu fiirinayo qaacido mudarida ma aha jarxigii iyo tacdiilkiibaa iska hor yimid jarxiga waa fasiran yahay tacdiilkii ma fasirna aljarxu اlmufasaru muqadamun cala اtacdiil jarxiga fasiran isagaa tacdiilka laga hormarinaya ninkaa waa majruux raawigaas marka <coughs> qaybahaasaa marka ka soo baxaya alkhaamisatu masalada shanaad asaxiixu sida saxiixa ana aljarxa jarxiga iyo tacdiila tacdiilka yahbutaani waa sugnaanayaan biwaaxidin bay ku sugnaanayaan hal laba looma baahno hal bay ku sugnaanayaan waqiila waxaa la yidhi laabudda min itnayni laba inay ahaadaanaa qasaba ruuxa wax jarxinaya ama tacdiilada inay laba qof ahaadaan hal qof lagama yeelayo jarxi iyo tacdiil laakiin sida raajixa oo saxiixa hal waa laga yeelaa naag ba ha ahaata naag asbaabuljarxiga taqaan ama asbaabutacdiilka taqaan waa laga aqbalaa marka meeshaan waxayna ka qaataan culammada qisat lifki markii caaisho lagu been abuurtay nebiga waa kii su'aalay bariira bariirou su'aalay bariira gabar yaroo marka guriga u joogtay ahayd bariira oo caaisho marka waxaa weeyaan uu khidmay jirtay iyadaana xoraysay <clears throat> ka warran buu yidhi adiga wax ma ku ar aragtay waxma dareentay mayay tirin marka su-aalka uu su-aalay yacnii jarxiga iyo tacdiilka gabar keliya in laga aqbali karo meeshaas ay marka culammada ka qaateen alimaamu albukhaarina baabu kitaabu shahaadaaduuba ku keenay ayb waxyaabaha umuuraha yacnii e, qaraa ay keeni karto haweenka laga aqbali karo iyo iska soo gelaysaa ayb naag ba ahaato addoon ha noqdo shardigan waxaa ah waa an yakuuna caarifan biasbaabi iljarx waa inuu yaqaan labaatan qof hadday yihiin asbaabuljarxina aysan waxba ka aqoonin tiradooda waxba lagu fali maayo labaatankooda wujuuduhum ka cadamihim ayb hal qof oo asbaabta jarxiga yaqaan jarxigiisa la aqbala baabkan marka jarxiga iyo tacdiilka caamada iyo waxba kama galaan kutaybaad ama rasaa'il waxaa jira wakhtiyadan dambe dadka lagu ibtileeyey qaarkood yaa waxay qorayaan jarxiga iyo tacdiilku waa min baabi اlmri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar waayay leeyihi mar hadday sidaa yihiinna qof kastaa amri reebi karo qof kastaa fari karo wahaakada waa kan alamru bilmacruufa naftirkiisu ma saas u sahlan yahay waxyaabaha alamru bilmacruuf nahy can اlmunkar alimaamu الnawowi sharxa muslimka wax macluum min addiini bidaruura iyo waxaan ahaynu u qaybiyey wax macluum min addiini bidaruura dadkao dhan waa reebi karaan qofaan maalan salaad dukanaynin oo kale warkaale salaad duko cilmi ma leedahay shardi maaha ma lagu dhahayo markaas zina qof zineey war zinada iska dhaaf waa xaaraan dhib male taas dadkoo dhan waa waa reebi karaan waana waana yacni wax waajiba saasoo kalena waa fari karaan laakiin masaa-isha u baahan tarjiixaadka iyo daqaa'iqda fiqiga ay ku jirta iyo yacni in la kala maraatibta munkarka in la fiiriyo iyo in la fiiriyo yacni yacni munkarkan maxaa ka hor imaan kara iyo taas iyada ijtihaaday u baahan tahay iyo dad fiqi iyo cilmi u leh middaa laysagama sii deyi karo qof caami ah ama ilmo yarar laguma sii deyi karo sharxigan iyo tacdiilkana waaba min baabi owlaabow kaasuu ka sii daran yahay maxaa yeeley waxaa wax loo jarxinayo ama loo tacdiilinayo waa nusxa liddiin taas marka waxay u baahan tahay fiirin badanay u baahan tahay walidaalika jarxigu waa nooc xan ah oo la baneeyey maxaa loo banneeyeyna maslaxada diinta darteeda a loo baneeyey marka qofka wax akrin karo qofka marqaa yacnii qofka iftoon karo oo darajatuuliftaa taagan qofka qaaliga laga dhigi karo qofka yacnii waxaa weeyaan muxadidka ah kuwayaalkaas oo dhan waxay u baahan yihiin marka qof ahal u ah waxaan yaqaano inuu osixi karo inuu ama ijaasadeeda bixiyo ama caddaynteeda uu yeesho haddii la yidhaha qof walba adiga waa taqaanaa culumo see ku yaqaanaa faaqidu shay laa yucdiihi qofaan isaguba wax aqoonin sou ku yaqaanaa qofkan inuu wax yaqaani inuusa waxba aqoonin kii aftahan aba markaas caalimo u malayna ninkii laba eray isku dubaridi karo oo war badan sheegi karo oo caalimu ku leeya dadka caamada dhibka haystay ka mid taha marka waxyaabahan oo dhan marka qof caalim biasbaabihi ah unbaa laga dhegaysanaya oo ictibaar leh boqol qof hadday meel isugu tagaan waxba ictibaar ma laha shardiga kale waxaa weeyaan nin taqi ah baa laga dhegaysan karaa alla ka cabsi leh oo dadkan cirdigooda ka dhowrsanayo iimaan oo uga dhowrsada leh nin aan yacnii taqwo ou dadkan caydooda ama xantooda uga dhowrsada aan lahayn isaguna jarxi lagama dhegaysto lagamana maqdo lagama maqdo midda kale saddexaad waxa ay tahay tacasub waa inuu ka beri yahay qofka laga dhegaysanaa jarxiga mutacasib inuunan ahayn hadduu mutacasib yahay ee lagu yaqaano inuu kooxaha u kala tacasubo ama afkaaraha u kala tacasubo ama culummada u kala tacasubo xataa xataa culummada hadduu u kala tacasubo ma laga dhegaysanayo jarxiga ou kuwahan kuwan kale uu jarxiyo xaafid dahabi baa waxau sheegay abu nucaym alasbahaani oo aad u taqaanaan mustakhrajka bukhaariga iska leh oo nin caalima buu ahaa nooc waxaa la sheegay marka inuu ku jiray tamashcur ah nooc ashcarinimaa ku jirta ibnu manda isku waqti ahaayeen alxaafid ibnu manda laba nina waxay ahayn kutubo fara badan leh waa xadiidkana aad u taqaanay majliskay marka isku bedeli jireen mid walbaa marka waxaa daba socotay marka dad atbaaca oo mutacasibiin ah marka wuxuu leeyahay tarjamada siyarka majliskii moxamed ibnu isxaaq ibni mandah yaa dhammaaday markaasaa nin inta istaagay yidhi majliskii abuu nucayma ayaa soo socdo imaanayo yidhi ku xigeen kaalee soo haleela ninkii rabo kuwo marka u tacasubaayay ibnu mandah sakiimihii iyo midiyihii ay ku qoraayeen qalmaanta ayay ula soo boodeen marka ay ku sigeen marka inay ku dilaanoo dagaal meeshii marka oo uga dhacan laba safla markaasuu yidhi kuwaan dalabatulcilmi miyaa yidhi waxaas marka imaamu dahabi dalabatulcilmina maahan dalabatulxadiidna ma hadday xadiidka yani dalabo sax ah oo xadiid dalbaya ay yihiin ma aynan midiyo isku qaateenuu yidhi waa maxaahaas marka dhaqan ma ahan marka aadow waxaa marka tacliiq dheer buu marka ka bixiyey xataa culummada kuwa u kala tacasubo nin walbaa marka tacasubkiisa hadda diin buu ku salaynaya ogow wuxuu leeyahay aniga jacaylka aan qofkan jecelahay ee nacaybka aan ka nacabahay lilaahi baan u jecla kana lilaahi baan u nacabahay waxaas o dhan waxaa weeyaan waa wax aan yani haddaad lilaahi u jecelshay haddaad lilaahi u nacab tahay waa inuu ku salaysnaado dawaabidii sharciga raac marka aaduu iska jeclaataa raacan maantana qofku inuu imaam yahay berina haddaad nacdo inuu jaahil noqdo wax suuragala ma ahan marka ibnu cabdilbarna saasoo kale isaga laftirkiisa baab dhanba u sameeyey baabkan way fara badan yihiin marka waxyaabahaas calaa kullin jarxiga marka qof asbaabtiisa yaqaan unbaa laga aqbalaa halba ha ahaadee ayb jarxiga tacdiil hadday iska hor yimaadaan maxaa kee la hormarinaya ayuu ka hadlaya bilah towfiiq sal alla slam ala nabina mxamed